bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo tobnaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala khatami alambiyaai walmursaliin wacala aalihi waasxaabihi alkiraam waslama tasliima kaiira wabacad dariskeenana waxa uu ka bilaabmaya hijrat alxabashati alula qaxoontigii ilaahay daraadii ay u galeen asxaabtu ridwaanullaahi calayhim xagga xabashida markii ay hayn kari waayeen dhibaatadii ay ku hayeen tolkoodii iyo carabtii ay ka dhasheen iyo ehelkoodii ayaa waxa uu nabigu kula taliyay calayhi salaatu wasalaam uu sheegay inay xaggaa iyo xabashida isaga qaxaan maadaama uu halkaa joogo nin boqora oo caadila oo aan agtiisa cid lagu dulmiyeyn taasi waxa ay tilmaamaysaa ehm, rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu siinayo xataa qofku yaanu islaamin be qofka eh, xaqa uu leeya buu siinaya markaa ninkani yaanu ahaaninba islaam laakiin haddana wuxuu uga markhaati kacay rasuulku sal allahu alay wasalam inuu cadaalad leeyahay taasi waxay ahayd in ummadda halkaa lagu soo xoojiyo walaaltinimadooda inay ka nastaan dhilka cadowga inay cadowga laftiisa u muujiyaan inay meel ay u baxsadaan heli karayaan waxa uhi fa cinda dalika tajahaza naasun dhibaatadu markay saa u badatay tajahaza waxaa diyaar garoobay naasun dad asxaabta ka mid ah lilkhuruuji min diyaarihim inay ka baxaan guryahoodii wa amwaalihim xoolahoodii labadaba inay ka tagaan oo guryahoodii iyo iyo xoolahoodiiba inay ka baxaan bay dooneen asxaabta ayay u diyaar garoobeen sababtuna waxa weye firaaran bidiinihim iyagoo diintooda la carabaya diintooda iyagoo ilaashanaya waayo qofka muslimkii wuxuu ku qanacsan yahay mar walba raasamaalkiisa ugu qaalisana ugu wanaagsani kow ka ahi inuu yahay diinta hadduu diin waayana waxba aanu qofku ku noolayn dadnimo kale oo aan diin ahayn maba jirtaba sidaasay dooneen diintooda la baxsanaan kama ashaara calayhi salaatu wasalaam sidii uu nabiguba tilmaamay waaya wa haadihi hiya awalu hijratin min maka waa hijradii ugu horeysay maka asxaabtu ay ka qaxaan wa ciddatu asxaabiha hijrada asxaabteeda tiradoodu waxay ahaayeen casharatu rijaal wa khamsu niswa waa shan toban raga iyo shan dumar ah shan iyo tobankaa qof bay ahaayeen lamaanayaalla u badan wahum cuhmaan ibnu cafaan wa zawju cuhmaan ibnu cafaan iyo xaaskiisii oo ahayd ruqiya bintu rasuuli rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ruqiyo oo xaaskii eh, cuhmaana nebi maxamed inantiisiina wa abu salama wa zawjuhu umu salama abu salama iyo xaaskiisii umu salama oo dee aada garanayso abu salama markuu geeriyooday umu salamana rasuulku sala allahu calayhi wasalam eh, uu guursado ka mid noqotay ummahaat lmuminiin wa akuuhu liummi iyo ninkii walaalka kale ahaa xagga hooye ay abu salame ka walaalahaayeen oo la laydhaa abu sabra ibnu abi ruhmi magaciisu kaasuu ahaa wa zawjuhu umu sala umu kalfuum isagana xaaskiisu waxau ahaa umu kalfuum wa caamir ibnu rabiica iyo wa zawjuhu leyla xaaskiisii leyla wa abu xudayfa ibnu cutba ibnu rabiica iyo wa zawjuhu sahla bintu suhayl waaya xaaskiisi isagana sahla cabduraxmaan ibnu cawf cuhmaan ibnu madcuun muscab ibnu cumayr sahlu bnu bayda azubayr ibnu cawaam intaasoo raga iyo intaasoo dumar ay tobankaa nin iyo shantaa dumar ah wajulluhum dhammaantood min quraysh quraysh bay ahaayeen ama intooda badan quraysh bay ahaayeen wakaana calayhim waxa u madax ahaa fi ma rawa ibnu hishaam sidoo ibnu hishaam kitaabkiisa siirada ah ku sheegay waxa u madax ahaa ilan cid waloba meel u baxaysaba islaamku had iyo jeer wuxuu u sameeya dad madaxa oo hogaanu noqdee cusmaano bna madcuun asxaabiga qaali ahaa mujaahidka ahaa ninkaasuu madax uga dhigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam fasaaruu calaa barakati illaah way socdeen iyadoo barakada ilaahay ku soconaya macnaha iyagoo kaashanaya ilaahay barakadiisa ilaahay daraadii u hijroonaya ah, sidaasaa markaa lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim waamwaalihim yabtaguuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allah wayansuruuna allaha warasuulahu ulaaika hum saadiquun sa aayaddaa suurat lxashr ku ilaahay uu ku ammaanay dadkoodii iyo dunyadoodiiba waxay uga qaxeen ilaahay daraadii iyo fadligiisa iyo raali noqoshihiisa iyagoo doonaya walam yantahuu ila albaxr kolkii ay baddaa casiyo xaggeeda gaadheen istajaruu waxa ay kiraysteen ama badan dee badda caban eryadaa markay gaadheen iyo tacasiiska galaan istajaruu waxay kiraysteen safiinatan dooni awsalat hum gaadhsiiso ilaa maqsidihim meeshii ay tegayeen oo xabashida ah halkaasay dooni u kiraysteen waayo dee wuxuu u baahan tahay maaragtay maalka maalku had iyo jeer waa wax loo isticmaalo dhinaca khayrka marka wixii haysteen yaan wax badan ba noqonine baddiibay fuuleen fa aqaamuu waxa ay nagaadeen halkaa xabashida ku nagaadeen aaminiina iyagoo iska xasiloon min adaa dhibaatay ka aamin noqdeen yalxaqu bihim min almushrikiina mushrikiinta ka soo gaari jiray dhibaato badan oo muslimiinta ay ku hayeen mushrikiinta way ka nasteen walam yabqa maca nabiyi calayhi salaatu wasalaam nabigii kuma soo halinba ila alqaliil in yarunbaa kusoo halay laakiin dadka intoodii badnaay oo dhami xaggaasay u qaxeen xabashida taasoo runtii tilmaamaysa in rasuulku sala allahu calayhi wasalam aanay naftiisu u darnayn iyo isagu dee in cid ilaalisay iyo aanu ku warwaraynin asxaabtaa la dhibaataynayo ayuu la xejeclaabayay kuna fikrayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam islaamu cumara cumar baa isaguna islaamay oo waxyaabihii waktigaa soo biiray kamid ahaa wa fii dalika alwaqt waktigaa isaga asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim xagga ay u qaxeen aslama waxaa islaamay ashahm ashahm alhamaam cumar bn khaaab alcadawi alqurashiy shahmigu ama shahaamadu had iyo jeer waa raganimada qofka shahmiga la odhanayaana waa qofka mudakarka ah qoodha ah ee raganimada leh ehm, hamaamkuna waxa weye qofka hami iyo murugo badan xambaarsan ee qiirada badan sifooyinka cumar buu siiyey cumar ibn khataab ninkaasoo mudakar ahaa oo raganimo badnaa oo qawi ahaa ayaa islaamay bacda bacdamaa kaana calayhi intii uu ku sugnaa min karaahiyati lmuslimiin muslimiinta intii uu karaahiyeysan jiray kadib wa shiddati adaahum ee uu dhibi jiray kadib ayuu islaamay macnaha bacda maa shay kadib shaygoo kaana caleyhi uu ku dul sugnaa wixii uu soo maray kadib weeye waxaasoo ahaa min karaahiyati lmuslimiina wa shidati adaahum inuu muslimiintana karaahiyeysan jiray aadna u dhibi jiray dhibaatadaa kadib waa islaamay asxaabigii la odhan jiray cumar ibn khadaab marka haddaba halkan waxaa xoogaa muuqaal uu ka bixinaya bal cumar siduu islaamka u dadka muslimiinta u nabca beriga hore iyo sida beriga dambe ilaahay uu guusha u siiyee qalbigiisii islaamka ugu soo jeedaiyo quwaduu u geliyey farqiga udhexeeya iyadoo taa aada ka faa'iidaysan karayso iimaanku inuu yahay waxa ugu qaalisane qof bedela shayga ugu qiimo badan ama ugu dhaqso badane cid bedelaa waa iimaanka bal aynu eegno tiibuu xoogaa tusaalaha ka bixiyey muuqaalkii cumar berigii hore uu lahaa iyo markan dambe sida ilaahay u bedelay qaalat layla xaaskaa aynu hore usoo maraynay kamid ahaa qolyihii halkaa usii hijroonayey asxaabta kamid ahaa nin kamida xaaskiisa ayay ahayd layla ah, waxa ay maaragtay caamir ibnu rabiica ninka laydhaabay xaaskiisa ahayd ayaa waxa ay tihi almuhaajiraat liardi lxabasha abulxabasha markii ay usii hijroonaysay maca zawjiha ninkeeda iyadoo la socota camir kaana cumar ibn khadaab wuxuu ahaa cumar min ashaddi annaasi calayna dadka noogu daran buu kamid ahaa cumar fii islaamina markii aanu islaamnay dadka noogu daran buu ahaa nala xafiiltame ee maaragtay quwadiisa xagga sharka ay wadeegeysay falamaa rakibtu baciiri markii aan fuulay awrkaygii ama neefkii gaadiidka ahaan xaggaa ugu sii hijroonaya uriidu anigoo doonaya an atawajaha inaan u jahaystoon u dhaqaajiyo ilaa ardi alxabasha nimankaa xabashada la ydhaha xaggooda inaan u hijroodaa baanan doonaya idaa waxaa markiiba igu soo baxday ana bihi cumar baaba murigu soo yidhi anigoo awrkaygii fuushan xaggaa u kolanyayse u dhaqaajiyey cumar baa igu soo baxay faqaala lii ilaa ayna yaa umma cabdallah cabdallah hooyadiiiyo xaggeed qabatay sodigan dhaqaajiye maka ka baxee socdaalay maxaa dhacay xaggee tagtay cumar baa su-aasha ay weydiiyey waxba kamay qarina runta usheegto sheegto faqultu waxaani bay tihi qad aadaytumuuna fii diinina dee diinta baa nagu dhibteen hadee jeer qofku marka uu diin leeyahay xaqa dee baadil wadayaashu dayn maayaana waa la colaatamayaa marka colaadaas ayaa nagu qaadeen saa daraaddeed diintaydan la baxsanaya nadhabu fii ardi illaah dhulka ilaahay baanu tegaynaa xayu laa nu'daa meelaana lagu dhibay meel aana lagu dhibaataynaynin baanu tegaynaayo laga bilaabo saacaddaa idinka dhaqaajinay marka waxa ay ka waramaysaa ninkani islaamkaa ku adkaada haddana dunwanaagiisa oo qofka xariirta ahe gobta ahi yaanu islaamba noqonina haddana wuu dun wanaagsan yahay waaya fa qaala markaasaa cumar waxa uu yidhi saxibakum ullah ilaahay ha idinla saaxiibo garabkiina ilaahay ha galo weeye raafaqatkum salaama sida had iyo jeer loo yidhaahdo marka qof la sagootiyayo ayaa waxa uu leeyahay cumar ilaahay ha weheliyo allah macakum sidaasaa markaa cumar igu yidhi bayt falamaa jaaa zawjii caamir ninkaygii caamir kolkii uu yimooda isaguna dadkii sii qaxiyay kamid ah akhbartuhu waxaan u sheegay bimaa ra-aytu wixii aan arkay min riqati cumara cumar debacsanaantiisa macnaha dee kuwa kale marka uu qofku idhaahdo waan hijroonaya qofka way cadibi jireen oo waa dagaal bay ku qaadi jireen oo alaabtiisay ka reebi jireen oo dhibaata way falataysan jireen markaasa waxa ay leedahay cumar oo debacsan baan arkay oo dee isii sagootiyeyba markaa waxaabaan isleeyahay bay tidhi armu ninkii soo islaamaayo dee waa kanaan waxba iyeelin armu soo islaama caamirow ninkani dayaquus buu muujiye faqaala waxau ihi turjiina an yuslima ma waxaad rajaynaysaa tarjiina an yuslim ma waxaad rajaynaysaa inuu islaamo cumar wallaahi laa yuslimu xataa yuslima ximaaru khadaab inaanu weligii islaamayn dameerka khadaab ilaa uu islaamo khadaab waa cumar aabihii cumar aabihii dameer buu leeyahay marka jeeroo uu islaamo dameerkaa cumar iyo qoladoodu leeyihiin cumar islaami maayo macnaha wuxuu uga jeedaa waa quus ninkaasi aynagu soo qaadin buu leeyahy laylay ninkaa rajo lagama qabo ninkaas isaga ah naga daa buu leeyahy naga daa sidaasibaa runtii ayaa ninkaas quustaa uga muujiyay waxa uu leeyahy wallahi laa yuslim xataa yuslima ximaaru lkhaaab khaaab ximaarkiisu dameerkiisu saasaa ibnu isxaaq siradiisa uu ku wariyey ibnu sacd fi abaqaat uu ku wariyey sanad oo maaragtay laga yaabo in qolyaha qaarkood ay tilmaamaan inaanu aada u qawi ahayn balada waxay isbarbar dhigtaa cumar oo muuqaalkaa laga bixiyey ama xaaladiisu inay sida ahayd qabla alislaam markii dambe bacd alislaam sida uu noqday iyo siduu nabigu uga markhaati kacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku uga markhaati kacay oo uu lahaa wallaahi hadduu shaydaan cumar meel maro jid hadduu maro shaydaanku wuu ka baynayaa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu lahaa ummadihii hore mulhamiin baa jiray dad lagu ilhaamiye wixii sawaabka ahe ummaddan hadduu kamid yahay cumar unbaan baan u malayn hadday ummaddan qaar ku jiraan mar kale naxariista cumar halka ay gaadhay haddii berigaa hore quusta laga taagnaa siduu islaamku u bedelay taariikhdiisa ka markhaati kacay isaga oo calaalcalayo murugeysan baa wuxuu lahaa wallaahi maalinka qiyaamaha waxaan ka yaabayaa in la ii qabsado daabadda ku simbirraxata ciraaq ciraaq hadduu neef xoolahay ku simbirraxdo in ilaahay qiyaamo ay weydiiye u yidhaahdo cumarow maxaa jidka ugu xaari weyday naxariistiisu halkaasay gaadhay ninkii qallafsanaantiisa berigaa hore la isla gartay marka sidaasibaa qofka qiyamkiisa iyo akhlaaqdiisa iyo raxmadiisa islaamku wax ugu uga bedelaya wadaalika sababtu waxay adu ninkan hadalkan u yidhi lima kaana yaraahu min qaswatihi wa shidatihi cala almuslimiin qaswa iyo shida waa isku macno nin qallafsan buu ahaa oo aan naxariis lahayn cala almuslimiin dadka muslimiinta nin ku adag buu ahaa dabeetana waa ka warkaa islaamkama eh, eh, laylaha islaam kama rajaynayne naga daa walaakin xasalat lahu barakatu dacwati lmustafa sala allahu calayhi wasalam waxaase u xasishay cumar nebi maxamed ducadii u duceeyey barakadeedii ayuu helay oo sababta islaamkiisa ilaahayna naxariis buu la doonay rasuulkuna wuu u duceeyey fa inahu qaala qubayla islaami intaanu cumar soo islaamin in yar ka hor ayaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahuma aciza alislaama bicumar ilaahayow islaamka waxa aada ku xoojisaa ood ku xisaysaa ood ku wanaajisaa islaamka cumar cumar soo islaamidiisu islaamkay waxu tariye ilaahay ku xooji asar kale waxa uu ahaa waay allaahuma ayid alislaama bicumar waa isku macno un weeye sidaasi baa markaa nebigu uu ilaahay u baryey halkaa waxaad ka fahmaysaa aynu ka qaadanaynaa qofka qawiga ah ee xagga sharka iyo xumaanta awoodda badan u leh waa in lagu lexe jeclaabaayo aan laga quusanine la isku dayaa in lasoo qabto oo xagga khayrka loo soo jeediyo oo ilaahay loo baryo inuu kasoo badbaadiyo balaayada waayo marka uu xaggan usoo baydho khayrkana dee wax weyn buu ka taraya sidaa sharkaba uu wax uga tarayo marka had iyo jeer dadka dhibka badan ee meelaha ka digdigleeya ee muslimiinta ah ee fisqiga iyo xumaanta u heelan in culays la saaro weeye si xaggan xaqa loogu soo leexiyo dee siduu xaggaa sharka ugu heelanaabuu markaa xagganna wax badan uga tari doonaa wa kaana islaamuhu cumar islaamkiisu wuxuu ahaa fii daari arqam ibni abilarqam asxaabiga magacaa la odhan jiray gurigiisa oo ummadda lagu tarbiyeyn jiray ayaa cumar uu ku islaamay allatii kaana allatii daartaasoo kaana almuslimuuna yajtamicuuna fiiha muslimiintaa ku uruuri jiray oo waxay ahayd guri lagu qabto kulamada khaaska ahee dadka lagu tarbiyadaynayo huwaladii bacatha fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayusakiihim baa ilahay wey nebigu u siinayaa dadka waa tarbiya khaasa oo asxaabta kitaabkana wuu ku akhriyayay sunnadiisana wuu barayay haddana waxa usii dheeraad ahaa wayuzakiihim isagoo ku dabagelayay oo inay qaateen iyo in kale oo qofkood iimaankiisu si qaraw yeesho yajtamicuuna fiiha daartaasay ku ururayeen halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa dadka intii had iyo jeer isafgaranaysa ama shayga xaqa ah iyo dacwadda isla wadaysa wixii kulamaahe ay qabsadaan ee dacwadda ay ugu tashanayaan iyo dadka islaaxintiisa dee waa meel looga qiyaasan karayo waana ka ilahay yihi laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waa faqii khayrka lahaa mar haddii aan wax wanaajinna loo faqayo waxa kaloo iyadana laga faaidaysanaya inay la macnatay aayadii iswaafaqsani lahay ui watacaawanuu cala albiri wataqwa shayga samafalka ayaa laka cabsiga isu kaashada sidaasuu markaa asxaabtiisa intaa nabiga rumaysay si aanay uga baahin kolba inta koobana midharka soo islaama halkaasaa la keeni jiray waqad xaqaqa allaahu biislaamihi haddaba cumar islaamnimadiisii ilaahay wuxuu ku hirgeliyey maa rajaahu calayhi salaatu wasalaam wixii uu nabigu rajaynayay oo ahaa guusha islaamka faqad qaala cabdullaahi ibnu mascuud min riwaayati albukhaari cabdillaahi ibnu mascuud waxa uu ku yidhi riwaayo uu bukhaari warinaya ku sheegay maa zilnaa acizatan mundu aslama cumaru maa zilnaa ciza casiisiin kamaanaan suuline cisi baa ilaahay uuna siiyey mundu aslama cumar markii cumar islaamay laga soo bilaabo cisi baabaanu helayba siyaabaha uu markaa usoo kordhiyay cisiga ayuu wax ka xuseeyo waxau ihi fa innahu dalaba min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu ka doonay cumar an yuclina salaatahu fi lmasjidi inuu salaadiisa masjidka uu ku tukanayo iclaasado muujiyo oo aanu qarsan oo kildhiga iyo ibriiqa lagu adaamayo lagu tukanayo laga baxo codkana kor loo qaado fa facala markaasuu nebigu falay calayhi salaatu wasalaam salaadii halkaa lagu tukanaye la muujiyey cumar baa horseed ka ahaa sabab u ahaa ku dhiiriyey nebiga nebiguna waa suneeyey taasoo ay tilmaamayso inuu ku biirayuu kamid yahay nebigu caleyhi salaatu wasalaam xadiidku yihi almumin alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almumin adaciif qofka muminka ahee awooda badan ee xaqa u adeegidiisa iyo hirgelintiisa ku awooda badani qofka muminka muminkaee kale daciifka u ka khayr badan yahay waqad adraka alkufaaru gaaladii waxa ay la kulmeen waqad adraka alkufaara ka'aabatun shadiida gaaladii waxaa soo gaaray turunturo weyn iyo murugo ka'aabatun shadiida turunturo iyo murugo weyn baa soo gaadhay xiinamaa ra-w cumara aslama markii ay arkeen cumar oo islaamay aada bay farta dhexda uga qaniineen waanay ka naxeen dogob weyn oo dhacay oo xaggii islaamka u dhacay jirid weyn oo aan lasoo qaban karayn inuu yahay bay arkeen oo iyaga ku dhacday waqad wa kaanuu waxay ahaayeen qad araaduu qatlahu dilkiisaabay dooneenba macnaha siday uga naxeen waxay idhahdeen kaasi rajo kale male kol hadduu inaga muruxsaday waa nin mabda leh dib uma soo qaban karna cumar waxase inala gudban inaynu kow kaga siino taasoo aad ka fahmi karaysa naxariistu inay tahay dee qofku markaanu kula mabda ahayn inaan naxariisi jirin ma eegayaan xigtanimada uu dee iyaga tol la yahay ma eegayaan magaca uu la wadaago ma eegayaan jaarnimada laakiin qofka gaalka ahi waa qof qallafsan oo cadowa ah, oo qofkii xaq raaca cadow buu yahay waalaalkiiba ha ahaadee saa daraaddeed baa ilaahay u yihi laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dimma qof mumina gaalada uma dhowrayaan xigtanimo iyo ballan haddaad ballan leedihiinna ballantaada eegi maayo haddaad tol dhihiinna tolkaa eegi tolnimada eegi maayo waata keentay markaa dadkan oo maca xariimkoodii iyo maatidoodii wata inay qixiyaan oo ay ka eriyaan halkaa sida had walba dadka muslimiinta ay u eryayaane guryahooda uga qixinayaan cumar markii ay arkeen inuu tashaday ayay dooneen inay dilaan xata ijtamaca ilaa ay urureen jamcun xawla daari koox dhan baa isku urursatay gurigiisa hareerihiisa gurigii cumar uu ku jiray hareerihiisaaba gaad dable laga qabtay sidii rasuulkaba sala allahu calayhi wasalam gaad dable looga qabtay ee loo doonay in la dilo ee dabeetana ilaahay hijrada u fasaxa ee uu ka baxsaday maka yantadiruunahu cumar way sugayeen waxay doonayaan inay dilaanba sidii rasuulkaba ay usigeen caleyhi salaatu wasalaam gurigiis iyadoo gaadh laga hayo fajaa alcaasi bnu waail asahmi ninka magacaa la yidhaahdo oo dee nimankii digdiglayaashii waaweynaaye reer makee kamid ahaa ayaa isa soo taagay wa huwa min bani sahmin xulafaai bani cadiy reer bani sahmi buu ninkani yahay reer bani cadiy iyo reer bani sahmina xulafa ay ahaayeen xulafadu waxa weeye gaashaanbuur iyo isbahaysi bay ahaayeen oo jaahiliyadiiba had iyo jeer qodobo dhan isu bahaysan jirtay reer bani cadina waa qowmu cumar qowmu cumar reer bani cadidaa la odhan jiray qoladan kale caas uu ahaana reer bani sahmi laba qolo isbahaysiga ahaayeen marka caas baa wuxuu u yimi ninkii isbahaysiga lahaayeen oo gaar laga hayo wa calayhi xullatun ximara waxa uu ku taagan yahay badlad meeshaa xidalo la yidhaahdo lagu sameeyo ma garanaysaa dee uu isku qurxiyo waa nin haybad isu yeelay xibaradu waa magaalo ama xaggan yamanta ama meelaha carabtaba ah oo lagu sameeyo dharka wa qamiisun makfuufun bixariir iyo qamiis lagu xardhay xariir oo markaa halkan qoorta iyo gacanta laalaadkeeda iyo qamiis xariir lagu xardhayoo dee macnaheedu waxa weye nin haybad lahoo iskaanfoodhinayo si afka u taagayo oo odayaashii maka kamida inuu yahay buu muujinaya markaa halkaa isagoo shuurinaya oo soconaya ayaa fa qaala licumara maa baaluk cumaroo meel ku gabanayo arko wuxuu ku kuyihi maa baaluk war arrinkaagu waa maxay cumarow fa qaala wuxuu hi zacama qowmuka annahum sayaqtuluunanii in aslamtu waxay sheegteen ay ku andacoodeen qoladaadii inay idili doonaan haddaan islaamo zacama waa erey loo isticmaalo qofka markaa baatilwadahayo waa matiyat lkadib inay beenta loo isticmaalo waa hadalaf laga yidhi zacama qawmuk qoladaadii waxay sheegeen annahum sayaqtuluunani inay dilayaan in aslamtu haddaan islaamo marka ninkii caas baa laabta soo garaacay oo wuxuu ihi qaala laa laa sabiila ilayk wado lagu soo maraa ma jiro laa sabiila ilayk ay laa sabiila lahum ilayk waddo ay kuu soo maraan ma hayaan agtaada ma soo mari karaan fa ana laka jaar aniga laftigaygaaba difaac ku ah anaaba difaac ku ah maxaa laga wada hadlaya wax lagu wada hadlaaba ma jira aniga laftigayga ayaa suti gaashaan u qaban doona faamana cumar ama faamina cumar cumar baa aamini noqday oo cabsidii ka yala baxay wa kharaja alcaas ninkii caas la odhan jirayna wuu soo baxay fawajada annaasa dadkiibuu helay qad saala bihim lwaadi iyaga oo dooxii makaba lasoo qulqulayo macnaheedu inta ay ka qabaan baad bay u egaadeen waxay usoo dinisayaan ama usoo siqayaan sida daadku usoo siqayo oo kale ayay usoo qulqulayaan oo waxaa la laleeyahy dhagaxan ku dilne eh. kii halkanee markaa ridoobee ka baxay diinteenii ina maria kii cumar la odhan jiray baa lagusoo dhagax dhagax lagu soo dilay fa qaala wuxuu ihi ayna turiiduun war xagee ku socotaan xageebaad tegaysaan bui dabow wixiinan sii dindimaya ee sii qulqulaya xagee ku socotaa waaya qaaluu waxay dhaha nuriidu haada ibna alkhadaab waxaan u soconnaa kaa ina khadaab alladii sabca kaasoo diinta ka baxa oo hadiyo jeer qofka diintooda ka baxa ayay saabiba u yaqaaneen oo saabi'iin saabi'iintaba waxaa loogu sheegay de waa qolo yahuudda iyo nasaarada iyo niman ka baxayba markaa had iyo jeer xataa qofku hadduu islaamo iyagu saadi bay odhan jireen halka had iyo jeer dee qofka muslimka la odhanaya aslama qaala wuxuu uhi laa sabiila ilay waar wado loo maraa ninkaa ma jiro dalow intaasunbu war gaaban unbuuyo ha ku daalina wey ha ku daalina la iska weydaarta ninkaa ah, xaggiisa looma kici karo wey farajaca annaasu dadkiibaa iska noqday min xaysu atow halkii ka yimaadeen bay ku laabteen sababtuna waxa ay tahay dee isaga laftiisu waa nin qawiyaho aan lagaga daba dhufanaynin in laga daba sanqaraya ma aha sidaa awgeed buu aamusiyey wixii meesha marayayba war magaalaysta buuri ha ku meeraysanina nin kale halkaana waxa laga faaidaysanaya dee qofka gaalka ah in eh, haddii janis laga heli kara laga faa'iidaysto iyadoo dadka muslimiinta loo hiilinayo gaalada in la qaybin karo siyaasad ahaan in la isticmaali karo kii markaa la arkay inuu ka run sheegayo difaac iyo inuu dadka uhiiliyo in laga faa'idaysan karo bacdu shari akhafu min bacd kala jebintoodu wax weyn weeye sida dadka muslimiinta ayaba ay u kala jebinayeen siyaasadii rasuulkana way kamid ahay sala allahu calayhi wasalam inuu kala jebin jiray iyaga oo qaarkood uu markaa ka faa'idaysan jiray halkaa waxa aynu ku aragnay hijradii horeysay ee eh, loo hijrooday labadii jeer eh, markii hore loo hijrooday xabashida iyo asxaabta wixii soo maray iyo cumar islaamkiisii iyo wuxuu islaamka kusoo kordhiyey ayaynu halkaa ka aragnay wujuucu muhaajiri lxabasha xabashida raggii u hijrooday iyo soo noqodkoodii ayaynu halkana ku xigsiin doonaa oo markaa macnaheedu uu yahay markay muddo maqnaayeen ayay soo laabteen ile waxay ahaayeen dad maaragtay meel ka tegay rasuulka sala allahu calayhi wasalam amarkiisii bay ku socdeen way soo laabteen wa bacda halaathati ashhur saddex bilood kadib min khuruuji muhaajiri alxabasha xabaashida asxaabtii u hijrooday bixitaankooda markii saddex bilood laga joogo rajacuu ilaa maka ayay maka u noqdeen makay ku noqdeen saddex bilood markii ay ka maqnaayeen boqol habeenow dhowdhow markay maqlaayeen bay soo laabteen xaysu laa tatayasaru lahum aliqaamatu fiiha waa meel inay sii joogaanba aanay u sahlanaanayn xaysu laa tatayasaru lahum aliqaamatu fiiha waaye ama inay halkaa joogaanba ayaan u sahlanaanayn xaysu cila laa tatayasaru lahum aliqaamatu fiiha inay xabashida joogaan baan u sahlanayn oo saddexdaa bilooday sii dhaafiyaan sababtuna waxay ayada halkaa xabashada u joogi kari waayaan liannahum qaliilu lcadad tiradoodaa yaray dhowr iyo toban qof weeye wa fi lkatrati bacdu lons farabadnaanta waxaa ku jira wehelka qaarkii wa fi lkarati farabadnaantana waxaa ku sugan bacdu alons wehelka qaarkii oo sideedaba markuu dadku badan yahay uu isweheshadaa marka uu yar yahayna sibuu u qaloobaa ama uu isaga cidloodaa marka dee dhow iyo toban qof bay ahaayeen waa cidloodeen cidladaasibaa waxay keentay in runtii ay ka soo noqdaan halkaa wa adif ilaa dalik waxaa taa ugeysa manaa sababihii buu tirinayaa keenay asxaabtii shan iyo tobanka ahaa u hijrooday halkaa inay kasoo noqdaan sidii tirayaraanta aheedo qalay dareeneen way yar cidlaysteen ta labaadna adif ilaa dalik arrintaa waxaad ugeysaa annahum ashraafu quraysh quraysh bay ahaayeen dadkeedii sharafta lahaa quraysh kuwoodii sharafta lahaa bay ahaayeen sida deed aada soo arkaysay markii tarjamada bilowgeedii dad sharaf lahoo magac ku lahoo wanaagsan bay ahaayeen wa macahum nisaahum dumarkoodiina way la socdeen oo tobaneeye kamidabaa dumarkoodii la socdeen sidaynu soo arkaynay macnaha shan iyo shan dumar ahaayeen wa haaulaai dadka ee caarkii wata ama maatidii wata sidoo kale sharaf leh laa yatiibu lahum uma fiicnaa ama raali gelin mayso cayshun fii daari qurba inay ku noolaadaan meel ay dadku iska eh, qariib ku yihiin inay ku noolaadaan uma sahlana bi hadihi alxaalati weliba xaalada adag tiradooduna sidaa u yar tahay marka labadaas sababood kolka la isu geeyo waa waxyaabihii soo celiya asxaabta ayay ka mid ahayd halkaa inay kasoo laabtaan iyadoo kolleyna rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintaa aanu ku karaahiyeysanaynin isaga laftiisu uu la ogolaayo aanay ku diidanayn intii ay kaga calaysiinayna cadowgana waa kaga calaysiiyeen iyaga laftoodu way isku soo dubnaadeen iimaankoodii waa soo dhismay cadowga way soo fashiliyeen waxyaaba badan baa markaa isbiirsaday markuu taa sheegay sheekhu ayaa wuxuu u banbaxayaa intan dambe inuu ka hadlo sabab ay sheegeen dadka taariikh yahanada ahi oo tilmaamaysay in asxaabta ay soo celisay arintaas inaanay jirin arin dad badan oo taarikhyahanada kamid ah ay sheegaan inay halkaa sababteeda uga soo noqdeen inaanay jirin oo asal aanay lahayn taas ayuu halkan kaga waramaya tiibuu deelifeynaya meesha ka saaraya marka tiibuu xoogaa ku yaro dheeraaday haddii aynu si kooban usheegno taasina waxa ay ahayd markii ay soo degtay suuratu najmi suuradan la yidhaahdo uu ku jiro qowl اllahi tacaala afara'aytum اllata wاlcuza wamanaata ahaaliثaةa اlأkhrى alakum الdakru walahu اlأnhى tilka idan qismaة biza aayaadkaasi kolkii ay soo degeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam markay kusoo degeen waxaa la joogay dad gaalo ah iyo dad islaama labada qoloba meesha way fadhiyeen kolkii suuratu najmi uu dhameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam isaga iyo asxaabtiisuba way sujuudeen iyadoo ay ka jawaab bixinayaan amarka ilaahay uu yihi afa min hada alxadiidi tacjabuuna watabxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduuna fasjuduu lilaahi wacbuduu ilaahay u sujuudo caabuda amarkaa iyagoo ka jawaabayay dadkii mu'miniinta ahaa oo nabigu hormuud u yahay ay sujuudeen gaaladuna way sujuudeen marka haddaba waxa weliba waxaa la tilmaama hal nin oo gaalada kamid ahaa oo ubay ibnu khalaf ubayat ibnu khalaf la odhan jiray magaciisa qaarkood ay ku sheegeen inuu aanu isagu sujuudin oo intuu xoogaa ciida soo baray wejiga saaray oo ihi aniga intaasaabay igu filan nin aada u kibir badan buu ahaayo madaxa foorfoorin kari maayo laakiin intaasaa igu filan almuhim arintaasi wax jiray ahayd laakiin waxaa lagu sii lifaaqay oo qisooyinka qaarkood ay raaciyeen sababta ay gaaladu la sujuudeen waxay ahayd nebiga ayaa afkiisa ka soo baxday erey qur-aanka dhex socday oo aan ku jirin oo odhanaya tilka alqaraaniiqu alculyaa wa ina shafaacata shafaacatahuna la turjac shimbiraha cadcade xagga sare ka muuqda ergadooda waa la rajaynayaa oo markaas sanamyaashii baa lagu ammaanay bay leeyihiin ama malaa-igta xagga kore joogta shafaacadooda inay gaalada u shafaaco qaadaan maadaama ay gaaladu caabudayaan waa la rajeynaya arrin noocaasa ayaa dhagaha gaalada ku dhacday sidoo kale uu nabigu yidhi sidaasay ayaa qiso ku jirta qisadaasi inaana inay baatil tahay bu xusi doonaa marka waxaa kale oo la sheegay oo qisooyinka qaarkood ay sheegeen sababta soo celisay asxaabta inay ahayd inay maqleen in nebigii iyo qoladii quraysheed ay iswaafaqeen dadkiina wada muuminiin noqdeen dabeedna iyagoo yidhi diiladaasi ay gashay daraaddeed bay soo noqdeen marka qisada noocaasi sheegaysa in nebiga hadalkaasi uu kasoo baxay sanamyaasha lagu ammaanaya inaanay jirinna wuu xusaya arrinta asxaabta soo celisay taa aynu sheegnay inaan ahaynna wuu xusaya <clears throat> arrimaha ayla soo noqdeen taa hore ay ahayd rasuulkana sala allahu calayhi wasalam ereygaasi kama soo bixin afkiisa ereygaasi kama soo bixin oo waxyaabaha muujinaya wuu xusi doonaa sanamyaashana dee xagga dambeaba ilaahay uu ku eedeeyey markii uu yidhi in hiya ilaa asmaaun samaytumuuha antum waabaaukum maa anzala allahu biha min sulbaan sanamyaashiibu halkaa ilaahay ku eedeeyey marka wax ammaanahoo uu nebigu u sheegay ama qur-aanku u sheegay ma jirin markale ilaahay uli sanamyaashii ka warrama laate iyo cuse iyo manaata thaalisa macnaheedu waxa wey maxay itaal leeyihiin bal xumaantooda ka warama bal la yaaba arrimuhu saasunba u dhacaya marka qisadaa iyada ahay inaanay saad sal iyo raatoona lahayn ta soo celisa asxaabtana aanay ahayn asxaabtuna iyaga oo dareemay inay reerkoodii iyo qolyihii quraysheed iimaan yeesheen ay rumeeyeen inaanay taasina meesha ku jirin intaasoo la isu geeyey wax jira maaha kolkaasoo dabeedna wuxu i waqad awlaca u bacdu lmu'arikiin yahanada qaarkood waxa ay ku kakanaadeen bixikaayatin sheeko yajcaluunahaa ay ka yeelayaan sababan inay sababu noqoto fii rujuuci muhaajiri alxabasha xabashida kuwoodii soo hijrooday xabashida cafwan asxaabtii u hijrooday in ay sabab u ahayd xikaayadaasi soo noqodkoodii taase in badan taariikh yahanadu ka sheekeeyaan qisaduna waa tan muarikiintu waa nimankii taariikhda culamaau taarikh qaarkood baa waxa ay sheegaan in asxaabtaa waxa soo celiya ay ahayd xikaayad ama qiso dhacday oo tan soo socotaa marka qisadaas jirin jirinbu xagga dambe ka sheegi doonaa wahiya qisadaasina waxa weye annahu balaqahum waxa soo gaaray asxaabta islaamu qawmihim qoladoodii inay islaameen quraysh xiinamaa qara'a calayhim arasuulu sala allahu calayhi wasalam markuu nebigu ku dul akhriyey suurata najmi suuratu najmi markuu ku dul akhriyey wa fiiha kalaaman xasana hadal wanaagsanna uu ka sheegay can aalihatihim ilaahyaashooda hadal wanaagsanna ilaahyaashooda ka sheegay oo u yidhaahdeen xaysu qaala markii uu yidhi bacda aayaddan kadib aayaddu waatee asra-aytum allaata waalcuza wa manaata athaalihata alukhraa afaraaidtum waxaa ka warantan allaata sanamka la yidhaahdo walcuza iyo sanamkii cuzo la odhan jiray iyo wamanaato sanamkii manaato la odhan jiray athaalisata ee saddexaade labada hore saddexaynayay alusraa ee kale saddexdaasi maxaa macnay leeyihiin maxay awood yeesheen maxay idiin anfaceen bal ka warama marka su-aashaa ilaahay uu soo dhigay waxay ahayd iyada oo dadka lagu baraarujinayo daciifnimada sanamyaashooda haddaba aayad aayaadkaa kadib ayaa waxa soo degay ayay leeyihiin kalaam wanaagsan oo lagu ammaanayo ilaahyaasha quraysheed oo ah nabiga afkiisa soo maray oo ah sidan tilka alqaraaniiq qaraaniiqdaasi qaraaniiqdiibuu fasiro waxa weye jamcu qarnuuq wahiya tuyuur waa shimbiro wayuraadu bihaa waxaa looga jeeda almalaaika malaaigtaas alculyaa ee sare xagga kula joogta waina shafaacatahuna la turja ergadooda waa la rajaynaya ama sanamyaasha arinkooda uu sareeyo inay waxanfacaan aakhiro ay shafaaco qaadaan waa la rajaynaya ereygaasa afkooda kasoo baxay bay idhaahdeen saasay sheegeen dabeedna fasajaduu way sujuudeen bay idhaahdeen icdaaman lidalik iyadoo ereygaa la weyneynayo icdaaman lidaalika iyadoo arintaa la weyneyna iyagoo weyneynaya daraaddeed oo hadalkaa la dhacay ayay sujuudeen wa faraxan kuna faraxsan iyagoo hadalkaa kuna faraxsan hadalkaa weyneynaya daraaddeed bay la sujuudeen bay yidhaahdeen gaaladu markaa waxa ay maqleen qoladii gaaladaha way rumeeye nabige la sujuudeen taasaa soo celisay asxaabta qisada noocaa odhanaysaa inaanay banaanayn buu sharxi doonaa si kale haddii loo eego hadalkan xataa haddii ay maqleenna shaydaan baa dhegahooda ku tuuray sida culamadu ay xusaan laakiin marnaba afka nebiga kamuu soo bixin waxaan qur-aan ahayn ilaahay baa wuxuu hi wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxa uu nebigu ku hadlaa calayhi salaatu wasalaam waa shay waxya ah. laakiin shay rabitaankiisa iyo hawadiisa iyo wax shaydaan carabkiisa ku tuura iyo wax qalada midda ma jiro macsuum buu yahay nebigu sida aayadda kalena ay tilmaamaysa ilahay baa wuxu laa tuxarik bi laa tuxarik bihi lisaanak litacjala bih ina calayna jamcahu waqur'aanah faida qara'naahu fatabic qur'aana uma ina calayna bayaanah aayaadkaasi waxay ka waramayaan ilaahay oo nebiga u ballan qaadaya inuu u ilaalinayo qur-aankan kusoo degaya waxba carabka ha dhaqdhaqaajinin ha degdegin baa le ilahay baa ku ilaalinaya ereyadu kuu sugayaa wuu ku xafidsiinayaa macnahoodu kuu bayaaminaya waxba ha degdegin waxyaabahaas dhan waxay muujinayaan rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inuu macsuum ka yahay wax inay kasoo dhex galaan waxyiga haddaba ereyada noocaasa la sheegay inay afkiisa kasoo baxeen may jirin hadday gaaladu maqleenna shaydaan baa dhegahooda ku tuuray waxaa afkiisa kasoo baxay nebiga qur-aanka ku qoran suuratu najmi ayuunbuu ahaa marka qisada dhinacna wuu ka radiyayaa mar labaadna wuxuu radiyayaa arrintan inaan ahayn arrin soo celisay asxaabtii dareenka iyagoo ka qaatay haddaba wuxu uhi wahaada arrintani mimaa shay bay kamid tahay laa tajuusu riwaayatuhu in la wariyaaba aanay banaanayn ilaa calaa qaliilin idraak dadka aqoontoodu ay yar tahay unbaa arrinkan wariya alladiina kuwaasoo yanquluuna soo gudbiya soo naqila macnaha soo wariya maa wajaduuhu wixii ay heleen xallo wixii ay heleen hayra mutasabbitiina min sixati iyagoon iskaba hubsanin waxaa saxiixnimadiisa dadka had iyo jeer iyagoon qisadaa iska hubsanin inay saxeix tahay iyo in kale waxwariya kuwaasunbaa qisada noocana weriya aladiina ah, yanquluuna kula maa wajaduuhu kayra mutasabitiina min sixati isagoo saxiixnimadiisaba aana iska eegay waaya marka qisadan oo kale laakiin qof cilmiga xadiidka yaqaana ama takhriijka ama riwaayada iyo diraayada labadaba labada siyoodo loo wariyo xadiidka qofkaasoo kaleeta noocana ma wariyo marka wuxuu u yaro banbaxay qisada noocana kutubaha qaarkood ku qoran siiba tafaasiirta qaarkood laga helayo inaanay asal lahayn ayuu banbaxay inuu rajiyo ta asxaabta soo celisayna aanay hayn markaasaa waxa uu ihi wahaa naxnu ulaai anagu waana kan buuri wahaa hoy naxnu ulaai anagu waana kan nasuuqu laka waxaanu kuu kaxayn doonaa macnaa aanu kuu sheegi adilata naqli waalcaql daliiladii sheegayey calaa butlaani maa dukira waxaa la sheegay inuu baatil yahay daliilada sheegaya oo naqli iyo caqliba leh ayaanu kuu sheegi doonaa daliilka naqligahay waa mid lasoo warinayo oo nusuusta laga soo qaadanayo lasoo naqilayo macnaha lasoo gudbinayo daliilka caqligahina waa mid caqliga laga kasbanayo saliilka ah oo isaguna dee sharciga waafaqsan iyo fidrada saxiixa waafaqsan marka labada shay-an la daliishado labadaba waxay burinayaan qisadan inaanay jirin oo ay baatil tahay waxaan kada la sheegay tii markaa u baxay labadii daliilba inuu kuu sheego kolkaasaa waxau ihi ama alxadiid xadiidka noocan ahe sheegaya qisadan inay sidaa u dhacday oo waxaasi ay nabiga kasoo yeedheen fasanaduhu wa matnuhu qaliqaani sanadkiisa iyo matnigiisa labaduba waxa weeye kuwo muqalqala isbaraanbaraya iska hor idanaya oo aan iswaafaqsanan oo isku dhan u isturunturaynaya marka waxyaabaha xadiidka lagu radiyana waxa kamida inuu yahay shay muqalqala ah oo maaragtay noqnoqonaya oo aan saxe aan sugnayn dhan u wada jeedin taasi waxa weye horta xagga sanadkiiyo matniga labadaba wuu usii banbaxay daedna waxyaabaha laga sheegay buu sheegay kolkaasa waa arintii cilmigahayd buu walaa daliilkii cilmigahay oo qisadan ku burinayay sanadkuna markaasa wuxu uhi fasanad sanadka qaala fiihi alqaadi ciyaad fi shifaa sanadkiibuu ka hadloo soo horeysiiyey sanadkana waa waxay lahay diinteenna uu ku ilaaliyey cabdillaahi bnu mubaarak taabicigaa jaliilkaabaa waxau lahaa alisnaadu min addiin walowla alisnaad laqaala man shaa maa shaa sanadka iyo abtirsimadan qur-aan iyo xadiisba loo tirinayo rawaa fulanu can fulanin laleeyahy ilaa nabiga laga gaarsiiyo waa arinta ilaahay uu ku ilaaliyey diinteenna haddii aanu sanadkaasi jirin oo ciddii wax sheegtaba aan la odhanay sanadka sheeg dee qofkii doonaaba wuxuu doonaabuu odhan lahaa waxaynu odhan karnaa waa arinta farqiga u ah diinteenna iyo diimihii hore diinta furqaan waxyaabaha ilahay uu ku ilaaliyey qur-aan iyo xadiidba sanadkaasa kamid a ah. qof waliba wuxuu sheegay asdid baa la odhan jiray ka sanad saxiixa u helaana waa la qaadan jiray ka u oo dhabbaa la dhigi jiray laakiin kutubaha hore maala bibalka iyo trimuudka yahuudda iyo midna ma laha sanad sugan oo nabi ciise iyo nebi muuse iyo gelaya ee waa wax dabago-an wey sidaa daraaddeed ayaa siyaabaha ilaahay uu kitaabkan u ilaaliyay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu lxaafiduun sanadkaasi ka mid yahay haddaba qaala fiihi alqaadi ciyaad fi shifa sheekha qaadiciyaad la yidhaahda imaamkaa weyn ayaa kitaabkiisa ashifaa fi xuquuqi lmustafa wuxuu kaga hadlaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo xuquuqda uu leeyahay dhan kastaba ha ahaatee waa kitaab weyn marka la sharxo tobaneeye mujalad ku dhow matligiisoo qura ilaa shan mujalad in badan buu kasoo qaataa imaamu nawowi markuu muslimka sharxayo ayuu yidhaahdaa qaala alqaadi fi shifaa ayaad ku arkaysaa isagoo sharxiisa ku sheegaya waa maraajicda waaweyne siirada in badan la raajaco ah weeye weliba marka xuquuqda rasuulka sala allahu caleyhi wasalam laga hadlayo kitaabkaa markuu warabaybaa wuxuu ii soo qaatay xadiidkan lam yukrijhu axadu min ahli sixa culimada saxiixa xadiidka warisa ma ka waranta mid kamidihi ma soo warinin walaa rawaahu hiqatu bisanadin saliim imaam siqo ahoo hadalkiisa la qaadan karaana sanad caafimaad qaba kuma waranin marka sanadkii halkaasaa lala maray xaaladiisu sidaasay u dhacday wa ama almatnu matniga qisadan falaysa asxaabu rasuuli sala allahu calayhi wasalam wala almushrikuun majaaniin xataa yasmacuu madxan asnaaa sam waxau ihi falaysa xagga matniga kolkaynu eegno waxyaabaha muujinaya inuu khalkhaliyo waxaa kamida ah falaysa asxaabu rasuulillaahi asxaabta rasuulku ma aha walaalmushrikuuna mushrikiintana ma aha majaaniina kuwa waalan mushrikiinta meesha fadhiyay asxaabta midna ma waalayna labada qolobo ay miiri qabeen oo haddii ay waaliyi jirto dee xataa yasmacuu madxan asnaaca dani waxay dhegaysan kari lahaayeen ammaan iyo cay isku dhex jirta ammaan iyo eedayn isku dhex jirta dee qofka aan miyirka qabin dhegeysaa laakiin qofka kale ee qofka miirka miirka qabin baa dhegeysan karaa qofka si miirka qabaa taasoo kale ma dhegeysto wayajuuzu dalika calayhim arintaasi waa ku banaan tahay qofka maaragtay aan miirka qabin fa bacda dikri asnaami qaala sanamyaasha markii uu ilaahay sheegay kadib buu sidan yidhi in hiya ilaa asmaun in hiya may ahaanin sanamyaashaas waxyaabaha qur-aanka uu soo sheegay ilaa asmaun waa magacyaal samaytumuuha antum idinku aa magacowdeen wa aabaa'ukum iyo aabbayaashiin maa anzala allahu bihaa min sulaan maa anzala allahu ilahay ma soo dejinin bihaa ay bicibaadatiha caabudidii la caabudayo min sulaanin wax daliila uma soo dejinin aayadda ilahay wuxuu ku yihi wax alla waxa aa caabudaysaane aayaadku ay soo sheegeen laata iyo cuse iyo manaata waa magac bilaa manfaca waa magac aan ilaah lahayn waa magac la sheegay uun idinkii aabayaashii sheegteen ilaahayna daliil lagu caabuda ma keenin ila sideedaba wixii caqiide ah iyo wixii asal ah waa inuu yeeshaa suldaan iyo awood iyo xujo ilaahay xaggiisa ka timi haddaanu taa lahayna waa been abuurad marka halkaa waxaad arkaysaa in la eedeeyey sanamyaashii xaggee lagu ammaanay haddaba haddii halka hore lagu soo ammaanay dee sida loola eedeeye eeddii waynu haynaa ammaantiise ma hayno marka ammaantaa la sheegay inay afka nebi ay kasoo baxdayaan jirin ilaayadii baa qorana falkalaam hayru muntadim hadalku muu nidaamsanaadeen hadalku ma nidaamsanaadeen haddii ammaantani jirto haddii ammaantaa hore jirto ee baan ka daba timaadeen waaya marka halkaa waxaa ka muuqda laba arrimood oo midna ay tahay dhami muuqda wax ka sheegid muuqato aayaddana midna ay tahay ammaan la sheegay oo aan muuqanin marka ammaantaasaan jirin halkaasuu u daliishanaya <clears throat> wuxuu ihi marka walow kaana daalika haddaba arintaasi haddii ay jiri lahayd qad walow kaana daalika qad arintaa la sheegay inay afka nebiga ka baxday haddii ay noqon lahayd mid xasishay dhacday tilka alqaraaniiq alculyaa waina shafaacatahuna la turja ereygaa taarikhyahanadu ay celceliyeen hadduu yahay wax dhacay latakhada alkufaaru calayhi xujatan gaaladu waxay ka dhigan lahaayeen waxay ku marmarsoodaanba waxay ka dhigan lahaayeen daliilay nebiga markay la murmayaan usoo qaataan yaxaajuuna biha wakta alkhisaam markay nebiga la murmayaan shay ay kula doodaan buu noqon lahaa yuxaajuuna biha yuxaajunahu biha ay nebiga kula murmaan wakta alkhisaam marka ay la murmayaan nebiga eh, ilan in badan bay nebiga la murmi jireen la murmi jireen ay ku celcelin jireen hadalka siduu ilahay yihi bal hum qowmun khasimuun waa qolyo dood badan haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim labadaa kooxood waa laba kooxood oo ilaahay ku dooday oo qolana awoodiisa sugaysa waa nebigii asxaabta qolana diidan yihiin marka murankoodu aada buu u badnaayo waktigay la murmayaan daliilkan way soo qaadan lahayn wax jira hadduu yahay wahum man nacrifuhum min alcinaad fii ma laysa fiihi adnaa xuja fakayfa bi haadihi wahuwa wahum iyagu ma nacrifhum waa dadka aynu garanayno min alcinaad cinaadka halka ay ka taagan yihiin fii maa laysa fiihi wax aanu ku sugnayn adnaa xujatin daliil yar daliil yar waxaanu ku jirin ayay marmarsiiye usoo qaadan jireen oo lagu yaqaano aan ku ogeyn fakayfa bi haadihi bal waran qisadana haddii qisadani ay jir layd kamay tageenba waxay nabiga kula murmaano ay kala hor yimaadaano ay ku xujeeyaan bay noqon lahay waay taas waa mid walaysa dalika alqiilu aqala min taxwiil alqiblati ila walaysa dalika alqiil hadalkan la sheegay ee la yidhi nebigu ka baxay ma aha aqala mid ka yar min taxwiili alqiblati ila alkacba qibladii kacbada loo jeediyey kama yara qibladii oo loo jeediyey kacbadoo qudus laga soo jeediyey hadalkan faraha badan bay ka sheegeen soo socda taana wuxuunbay ka sheegi lahaayeen ila yaro kama dhacdo yale nebiga afkiisa waxaasi ka soo baxeen hadday maqli lahaayeen qiilkaa la wariyey dee iyana way soo deliishan lahayn sidana qibladaba uga murmeen waayahay wahaadaa qaaluu fiihi waxay yidhaahdeen wahaadaa qaaluu fiihi qisadan arintaa nabiga la soo gudboonaatay ama qiblada laga soo jeediyey baytulmuqadas ee loo soo jeediyey xagga kacbadaba sidan bay sheegeen soo socota huseynu ogsoona rasuulka sala allahu calay wasalam dhowr iyo toban bilood ayaa markii uu madiine tegey uu jeedsanayay xagga baytulmuqadas markii dambe ilaahay baa wuxuu faray inuu xagga kacbada usoo jeedsado xikmadda ilaahay isaga ayaa yaqaanay oo gaaladana tijaabay u ahayd asxaabtana tijaabay u ahayd suurat lbaqara qeybta u horeysa ayaad ka heli karaysaa dee juska labaadba oo halka uu ka bilaabmo arintaa haddaba markii nebiga laga soo jeediyey calayhi salaatu wasalaam xaggaa beytulmuqadasa kacbada loo soo jeediyey yuhuudduna hadal bay sheegeen oo way dureen mushrikiintii carbeedna way dureen yahuuddu waxay idhahdeen waa kaasoo qoladiisii ayuu qabyaaladeeyo dib uu noqday inuu soo dhow yahay baanu moodeynin mushrikiintii carbeedna waxay idhahdeen diintu haystaabaan adkayne markii hore xaggaasi u jeedaye haddii arrinkiisu sugan yahay maxaa soo jeediyey waa kaa noo soo noqdo ma foge iska soo laaban markuu kusoo laaban marka labada qoloba saasay u dureen marmarsiiyay ka dhigteen iyadoo qiso xaqa ay dhacdo xaqa ay tahay waxa uhi wahaadaa qaaluu fiihi maa qaaluu arrintaa waxay ka sheegeen waxay ka sheegeen xataa samaahum allahu sufahaa ilaa ilaahay uu ku magacaabay kuwo caqligaaba ah. wa anzala fiihim min suurati albaqara suurat lbaqara iyadoo kamidana fii suurati lbaqara wuxuu kusoo dejiyay aayaddan sayaquulu waxay odhan doonaan buu ilaha yihi assufahaau kuwii caqliga gaabnaa quraysh bay noqon karaan yuhuud bay noqon karaan munaafiqiintii bay noqon karaan iimaan la-aan baa caqli la-aan leh marka asufahaa waa dadkii caqliga gaabnaa ee indhow garadka ahayn indheer garadka ahayn waa iimaan laawayaashii ku ciyaarayay rasuulka ilaahay iyo aayaadka kuwaasoo min annaasi dadka kamidihii waxay odhan doonaan buu ilahay maa wallaahu maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu calayha dusheeda ay ahaayeen ee ay u tukanayeen qiblada u tukanayeen bal maxaa ka jeediyey kuwii yahuudi waxay leeyihiin war qibladii xagga iyagana galbeedka maxaa ka jeediye tii shishe u jeediyey kuwan kalena waxay odhan doonaan qibladii xaggaase uu tukanayay maxaa kasoo jeediye naga nagu soo celiyey weliba aayaddu sidaa ka muuqanaya xarfu tanfiiska oo siinta ah inta aanay hadalkan odhanin baaba ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey kolkaasay dabeetana hadalkan yidhaahdeen marka mucjisaadka qur-aanka ayay kamid tahay inuu kasii waramo waxyaabaha mustaqbalka dhici doona oo ilaahay uu sii oga ayuu kaga waramay sidii baana u dhacday bal haddaba waaye nimankaasi qiblada xaqa ah ee waaqica ah ee xigmadaysan markay wax ka sheegeen hadday qisadani dhici lahayd miyaanay sheegeen way sheegi lahayd manay sheegin kisadaan jirin weeye macnaheedu marka intaasoo dhan sheekhu wuxuu ugu dheeraaday marka horaa wuxuu soo yidhi dad mu'arikiinta ka midahunbaa lagu salliday uun inay qisadaa kutubaha dhexdooda wadwadaan oo ay tafaasiirta iyo taariikhda iyo soo celceliyaan qisadaasoo iska khuraafaada ah. sheegaana inay asxaabtii halkaa u xabashida inay arintaasi soo celisay marka taasi inaanay wax jiro ahayn ayuu sheekhu aada iyo aada ugu dheeraaday Ehm, sidaa darteed baa eh, arintaa uu sugay wax jiro inaanay hayn wahada ma aquluhu waastaqfir اllaha asalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu